أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka sagaal iyo tobnaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu ugu dembeeyey mawduucii ku saabsanaa salaatuljanaasaha waxaynu akhrinay xadiidka uu sheikhu ku keenay ee odhanaya assunnatu an yuqra'a fiiha bifaatixati alkitaabi wa suura xadiidkuna waa saxiix suuraduna waa asaxday ziyaadada suura lagu siyaadinayo ee shaadda ma aha sida markaa jamac culammada ka midiba ay caddeeyeen oo sheikhuna ka mid yahay waxaanay leedahay shawaahid badan ta kale waxa kaloo sii quweynaya axaadiista caamkaee tilmaamaysaa inaan salaadi jirin aan faatixatulkitaab lagu akhrinin salaad inaynay ahayn axaadiista caynkaasee caamka ah lafteeda waa laga deliishanayaa sida looga deliishanayaana waxay tahay cumuumkaa la deliishanayaa waayo salaatuljanaazuhu waa salaad biitifaaqi alculamaa mar hadday salaad tahay sharcanna salaad lagu itlaaqo oo lagu magacaabo salaadaan faatixa lahayn salaad noqon mayso cumuumkaasi waxa uu ku tusinayaa in faatixadu lagama maarmaan u tahay ta kale ziyaadada lagu ziyaadinayo suuradda lagu kordhinayona xadiiska laftiisa waa laga qaadanaya oo ilaa bifaatixati alkitaabi fasaacidan waynagii soo marray marka sida waxa weeye salaadaha kaleba faatixada wax loogu dari karo ay mashruucu tahay in suurad kale lagu daro ayaa salaatuljanaasahana in suurad kale lagu daraa mashruucu tahay sheekuna si fiican buu u tafsiilinaya uga hadlaya muqadimada kitaabka oo masalada si fiican u waadixinaya wa inagii sheegnay assunna hadduu saxaabigu yidhaahdo wuxuu u jeedaa un sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam marka xukmu rafci ayuu leeyahay xadiidka uu saxaabigu yidhaahdo sunnuhu waa sidaas waayo sunno kale ugama jeedaan sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam ahayn siday ahlu cilmiguba ogol yihiin saas aawadeed buu xadiidkani xujo ku yahay waayo assunnatu markuu saxaabigu yidhi waxaa markaa uu tilmaamayaa sunnihii rasuulku sala allahu alayh wasalam inuu sidaa yahay marka waa xuja jamaahiiru ahlicilmina waa qaateen oo waa ku camal faleen qolyaha xanafiyada la yidhaahdo ayaa waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen salaatuljanaazuhu yacni faatixa in lagu akhriyaa waajib maaha waayo waa hanaa iyo ducaa waa duco meydka loo ducaynaayo markaa sidaas aawoodee faatixa laguma akrinaayo abu xaniifana waa laga soo raray muta'akhiriinta xanafiyada bacdi ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen markii adilada sheegaysaa faatixa in la akhriyo oo salaatuljanaasaha lagu akhriyo la tusay ayaa waxay yidhahdeen faatixada waa akhrinayaa laakiin qur'aannimo uma akhrinayo wuxuu akhrinayaa yacni sanaa iyo ducaa oo kaleu isaga akhrinaya taa lafteeda waxay u yidhaahdeen si hadalkii imaamkooda iyo xadiiska ay u kulmiyaan waajibkuna waxay ahayd xadiiska markaa in la raaco qowlka xadiiska khilaafsanna laga tago marka in la yidhaahdo faatixadii ducanimaa loo akhrinayaa laakiin qur'aannimo loogama qasdaayo waa arrin aan daliil lahayn maana qowl qalad ah aan sax ahayn markaa sida jamaahiirta culammadu ku tageen oo madaahibta kale saddex iyo ahlu xadiiskuba ay mareen oo ah faatixadu inay rukni ka tahay salaatuljanaasaha ayaa xaqa ah oo saxiix ah waxa uu sheikhu yidhi yukhaafitu fiiha mukhaafatatan bacda atakbiirati aluulaa yukhaafitu hoos buu dhigayaa qiraa'ada fiihaa salaadda janaasada gudaheeda u akrinaayo hoos ayuu u dhigayaa mukhaafatatan bacda atakbiirati aluulaa takbiirta koowaad dabadeed qiraa'ada uu akrinaayo salaatu janaasaha gudaheeda u akrinaayo hoos ayuu udhigayaa u akrinaya waxaa soo wariyey nasaa'i iyo taxaawi baa soo wariyey sheikhuna waxau ihi sanadkiisu waa saxiix waxau xadiiskanna ku saabsan yahay salaatuljanaasaha qiraa'ada la akrinaayo masaraa loo akhrinayaa mise hoos baa loo dhigayaa xilliga meydka salaatuljanaasaha lagu tukanayaa ma habeen ahayd mise maalin ahayd hadday maalin tahay waxaa laysku waafaqsan yahay in hoos loo dhigaayo laakiin xilliga salaatuljanaasaha la tukanaya hadday habeen tahay khilaaf baa galay culammadu ay isku khilaafeen ta kale layskuma khilaafine oo haddii wakhti habeennimo ay tahay wakhtigaas salaatuljanaasaha la tukanayaa culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen hoos baa loo dhigaya culamada qaarna waxay yidhahdeen salaa loo qaadaya qowlka saxiixee sawaabkii wuxuu yahay marleyba hoos loo dhigaayo habeen iyo dharaarba salaatuljanaasaha qiraa'ada la akrinaayo in hoos loo dhigayo oo aan marnaba sare loo qaadayn qowlkaas ayaa saxiixa waana sida markaa jamaahiirtu ku tageen waana sida xadiidku ku tusinaayo oo yukhaafitu fiiha mukhaafatatan lama kala saarin goortu inay habeen tahay iyo goortu inay maalin tahay marka marleyba habeen iyo maalinba in qiraa'ada salaatuljanaasaha lagu akhrinayo hoos loo dhigaayo ayaa xadiidka laga qaadanayaa sidaasaana saxiixa takbiiraadka salaatuljanaazuhu leedahay waxa ugu yar afar takbiiro ayaa ugu yar jamaahiirta culammaduna saasay mareen bacdu ahlicilmiga ka midna waxay qabaan afar waa laga badin karaa aahaar baana ku soo aroortay ahlucilmiga qaarkood sida shaaficiyadoo kalena waxay yidhaahdaan takbiiraadka afarta ziyaadada ka ah waa la nasakho waa mansuukhay yidhaahdaan laakiin sida saxiixi waa inay mansuukho ahayn waayo yacni afcaasha arrinka ku saabsan yacni naski markaa ma noqonayo hadduu marna sidan sameeyo nebigu marna sida kale sameeyo labada siyood kala dembeeyeen waya jamci baa ka suuragal ah jamci mar hadduu suurogel yahayna naskhi xaggii loo kici maayo marka sida saxiixi waxay tahay waa inaynay mansuukha ahayn in takbiiraadka afar laga badiyo laakiin jamaahirta culammadu calaa kulli xaal waxay ku camal faleen afartaa takbiiray ku camal faleen haddii laga siyaadiyana xaraj ma leh laakiin calaa kulli xaal dadka aan garanaynin oo u haysta sida kale inay mansuukha yihiin yacni mas'alada noocaasa ah in waxa weeye markaa rabshadii iyo fitno markaysaga markaa in lagu sababa ma aha oo haddii lays yidhahdo mafsada ka imanaysaa waa in markaa aan laga kordhinin waayo dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix afarta takbiirana waxay yihiin salaatuljanaazaha qadarka takbiiraadka ama cadadka takbiiraadka uu nebigu takbiirtay salaatuljanaaso tii ugu dambaysay ayuu afar takbiiradood takbiirtay markaa sidaas aawadee ishkaal ma leh takbiiradaha afarta ah salaatuljanaaza in lagu takbiirtaan laga kordhinin ee warku wuxuu ka taagan yihuun wax kale ma bannaan tahay ee iyadu inay sax tahay yacni shaki kuma sugna tartiilu lqiraa'ati wa taxsiinu asawti biha qiraa'ada in la tartiiliyo oo la wanaajiyo oo la kala saaro xaraf walba xaqiisa iyo mustaxiqiisa la siiyo wa taxsiinu asawti iyo codka in la wanaajiyo bihaa qiraa'ada lagu akhrinayo la wanaajiyo ayuu sheikhu halkana kaga hadlaya wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayhi wasalama kamaa amarahu allahu tacaala siduu ilaahayba amray xaaluu ku sugan yahay yuratilu lqur'aana tartiilan mid qur'aanka tartiiliyo tartiil tartiiliyo tajwiidiye ayuu ahaa kama amarahu allahu tacaala ama la yidhaahdo tartiilan ka amri illaahi lahu tartiilin la mida amrista uu ilaahay amray tartiil la mida buu tartiilin jiray sidaana waa loo laqbayn karaa laa haddan walaa cajalatan laa haddan yacni ma akhrinayn nebigu sala allahu alayh wasalam boobis uu qur'aanka boobaayo dudubinaayo haddigu waa dudubista walaa cajalatan yacni markaa qiraa'o deg degana ma akhrin jirin ee qiraa'o deggen oo uu qurxiyey ayuu akhrin jiray bal qiraa'atan mufasaratan xarfan xarfan wuxuu nebigu akhrin jiray sala allahu alayh wasalam akhrin mufasaratan la kala saarsaaray xarfan xarfan yacni xaraf xaraf loo kala saaray oo yacni marka xaraf walba sidiisa uu yahay loo akhrinaayo oo si deggan markaa loo soo saarayo xataa kaana yuratilu asuurata xataa takuuna atwala min atwala minha wuxuu sidaa deggan u akhrinayey ilamaa iyo nebigu sala allahu alayh wasalam uu tartiilin jiray oo uu qurxin jiro o u wanaajin jiro si deggan u akhrin jiray assuurata suuradda xataa takuuna ilaa ay ka noqoto suuraddu atwala mid ka dheer min atwala minha mid yada ka sii dheer ilaa xagga yacni qadarka la akhrinaya ay ka dheeraato oo sida markaa nebigu sala allahu alayh wasalam qiraa'ada u dejinayo oo qiraa'o deggan uu akhrinayo oo u dheeraynayo waxa marka ay noqon jirtayba qadarka la akhrinayaa mid kaba bata suurad yada ka dheer qadarka la akhrinayo wakhtiga ah mid ka bataa buu noqon jiray wakhtiyada qaarkood qiraa'o mufasara nebigu inuu akhrin jiray xadiiska sheegaya waxaa soo wariyey abu daawuud iyo axmed sheikhuna waxau idhi sanadkiisu waa saxiix xadiiskan dambe tilmaamaya kana yuratilu suurata xataa takuuna aطwala min aطwala minha waxaa isna soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey tartiilka uu ilaahay amray ee uu shiikhu inoo sheegay wuxuu u jeedaa waratil ilqur'aana tartiila amarkaa ayuu markaa u jeedaa marka amarkaana nebigu waa fuliyey sala allahu alayh wasalam oo waa tartiili culamada qaar waxay ku fasireen waratil ilqur'aana tartiilan in looga jeedo tajwiidi tajwiid tajwiidi oo tajwiidkii waa maxay waa taxsiin iyo qurxin weeye waa wanaajin oo xaraf walba xaqiis iyo mustaxiqiisaba la siinaayo saas iyadaabay ku fasireen saas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay ka deliishadaan tajwiidku inuu yahay mid waajiba inuu yahay sidaas iyadaabay ka deliishadaan aayaddoo kala baxan ibnu jazari waa ka odhanaya walakhdu bitajwiidi xatmun laazimun man lam yujawid alqur'aana aasimu yacnii qaadashada tajwiidka la qaadanaya waa mid waajiba kaan qur'aanka tajwiidini waa dembaabaya oo wuxuu noqonayaa aathim buu noqonayaa waayo sidaasuu ilaahay u soo dejiyey sidaasaana rasuulku sala allahu alayh wasallam inagu soo gaadhsiiy ahlucilmiga qaarkood marka ay tilmaamayaan oo ay leeyihiin tajwiidku waa sunne sida shaykhulislaam ibnu taymiya iyo sida alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waxay u jeedaan yacni tafaasiisha ziyaadada ahee daqaa'iqda ah bay ka warramayaan baa laga yaaba laakiin asalka tajwiidka uma jeedaan ee taxsiinka sii ziyaadada ee sii dheeraadkaa yacni markaa xarafkii la xaqiijiyo dabadeed yacni taxsiinka ziyaadada ee lagu sii samaynaayo inay u jeedaan bay u badan tahay calaa kulli xaal yacni markaa qur'aanka in la tajwiidiyo oo tajwiidka la barto oo loo aqoon yeesho oo qiraa'adu ay noqoto qiraa'o markaa yacni waafaqsan tii la rabay noqoto waa mid markaa muhima weeye in la tasaahulo la fudaydsadana ma aha shakina waxaanu ku sugnayn qadarka xuruufta lagu kala saarayo makhaarijteeda iyo qadarka lagu kala saarayo sifaadkeedu inay waajib tahay shaki kuma sugna wa kaana yaquulu wuxuu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa yuqaalu lisaaxibi alqur'aani waxaa lagu yidhaahdaa ka qur'aanka u saaxiibkaa iqra' akhri wartaqi kor derajaadka waratil tartiili oo qira'ada deji kama kunta turatilu fi dunya sidaad adduunyada ugu tartiilin jirtay oo kale tartiil la mida yacni marka ama tajwiidkaad ku akhrin jirtay qiraa'ada tajwiid la mida ku akhri baa lagu yidhaahdaa aakhiro ruuxii qur'aanka yaqaanay fa inna mansilaka yacni gurigaagu cinda aakhiri aayatin aayadta ugu dambaysa agteeduu ahaaday aayaddaasoo taqra'uhaa aada akhrido fa inna mansilataka iyo mansilakii waa laba lafdi oo labadaba markaa waa loo soo wari isku macno ayaana loo jeeda xadiidkana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyey tirmidina waa saxiixiyey min xadiisi cabdullaahi bni camrin xadiiskanna waxa uu tilmaamayaa ruuxa markaa qur-aanka yaqaano ee qur-aanka markaa akhriya ee qur'aanka tartiiliya fadliga uu leeyahay baa xadiidkani sheegaya waa in aakhiro lagu odhanayo akhri dabeedna markaa qur'aanka uu akhriyo ilaa aayadda markaa uu akhriyo ee ugu dambaysa u yacni halkaas ayaa derajadiisu noqonaysa waxaana la odhanayaa akhri yacni derajaadka jannadana kor baa la odhanaya derajaadka jannadana kor baa la odhanaya marka derajaadka jannada cadadkeedana ilaahay baa garanaaya bacdulmashaayikhu waxay yidhahdeen derajaadka jannadu waa cadadka aayaadka qur'aanka yidhaahdeen xadiidkan baynay dooneen inay ka deliishadaan laakiin calaa kulli xaal xadiidka nawcan maa ixtimaal baa ku jira oo yacni marka la yidhi iqra' wartaqi waratil yacni marka aayaddii kastama wuxuu ku korayaa derajo mise majmuuca aayadeed buu derajo ku korayaa oo aayado xoogaaya markuu akhriyaba derajuu korayaa allahu aclam marka wuxuu tilmaamayaa un calaa kulli xaal fadiilada uu leeyahay ruuxa saaxiibulqur'aanka waxaana si gaara loo sii sheegay kaa tartiilinaya siduu adduunyada ugu tartiilin jiray ayaana lagu yidhahdaa u akhriyo u tartiili weliba markaa akhrintaada akhriyaysana sababteeda waxaad ku kortaa derajaadka jannada wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yamuddu mid mada ayuu ahaa qiraa'atahu akhrintiisa uu akhrinaayo waa madi jiray cinda xuruufi lmaddi xuruufta madka agteeda ayuu madi jiray fayamuddu wuxuu madi jiray bismi illaahi alifka bismi illaahi ku jiraa oo lafduljalaalaha ku jira waa madi jiray wayamuddu wuxuu madi jiray alraxmaani alifka alraxmaan ku jirana waa medi jiray wayamuddu wuxuu madi jiray alraxiim ya-da markaa raxiim ku jirtana waa medi jiray wanadiid nadiid kelmadda ah ya-da ku jirta waa medi jiray wa amhaaliha iyo kuwa la midkaaba waa medi jiray xuruufta medka waa medi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam laakiin looma jeedo bismi illaahi iyo arraxmaani inuu waxa weeye medka uu madayaa in med dawiil oo dheer inuu noqon jiray lagama tilmaamaayo waayo medku wuxuu noqdaa yacni med marka aan dheerayn ee dabiici ah iyo med marka waxa weeye markaa dheer mid walba waa noqda medka waxa weeye dabiiciga ahina waa medka labada xarako ah oo waxa weeye markaa sida markaa allaahi oo kale ku jira ama arraxmaani ku jira ama qaale ku jira iyo ereyada la midka madka aan dabiiciga ahayn ama shad sababtii ku imanaya ama markaa hamze ku imanaya yacni madka caynkaasana nebigu sala allahu alayh wasalam waa medi jiray oo xadiis waxaa ku soo aroortay yacni hamzada dabadeed madka dhaca inuu nebigu meday ayaa markaa soo aroortay waxaana loo jeedaa waa madkii waajibulmutasilka la odhan jiraye ay markaa sidaa ku magacaabi jireene waxaa laga tilmaamayaa med ka ziyaadaah kii tabiiciga ka ziyaadaah inuu meday baa laga tilmaamaya xadiidkaana ahlu cilmiga qaarkood waa quweeyeen waxaana ka mid a ah shaykhu اlalbani silsilatu axaadiisi saxiixa wa kaana yaqifu wuxuu ahaa nebigu sala allahu عalayh wasalam mid isku taaga buu ahaa calaa ru'uusi ilaayi aayadaha madaxooduu isku taagi jiray kamaa sabaqa bayaanuh siduu markaa soo hormaray caddayntiisu soo hormartay oo ay halkay ku dhammaadaan waa isku taagi jiray nebigu sala allahu alayhi wasalam xadiidkaana horeynuu soo marray wa kaana wuxuu ahaa axyaanan marmarka qaarkoodna yurajicu mid celceliya buu nebigu ahaa sala allahu alayh wasalam sawtahu codkiisa mid celceliya buu ahaa kamaa facala siduu sameeyey tarjiic la mida ama celcelin la mida samayntiisa uu sameeyey yowma fatxi makkata maalintii maka markaa uu furtay ama maka la furtay وهو على calaa naaqatih wuxuu markaa tarjiicaa sameeyey walxaal huwa nebigu sala allahu alayh wasalam calaa naaqatihi hashiisii uu dul saaran yahay oo uu korsan yahay yaqra'u suurata alfatxi wuxuu celinayoo tarjiic samaynayey yacnii xaal uu akhrinaayo suuradda suuratu lfatxi uu akhrinaayo qiraa'atan akhrin uu akhrinaayo akhrintaasoo layinatan deggan uu akhrinaayo xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waqad xakaa waa xikaayooday oo waa ka qisooday ama waa sifeeyey cabdullaahi bnu mugafalin cabdullaahi bnu mugafal tarjiicahu nebiga sala allahu alayh wasalam celcelintiisu codka celcelinaayo haakadaa sidaasuu ku sifeeyey sifeey sidaasuu ku sifeey oo waxa uu ku tilmaamay sidaas nebigu sala allahu alayh wasalam inuu tarjiica u samaynayey yacni tarjiica waxay culammadu ku tilmaameen inay tahay taqaarubu duruubi alxarakaati fi lqiraa'a yacni xarakaadka noocyadeeda oo isku dhadhowaada akhrinta gudaheeda asalkeeduna waxay tahay waa in markaa dhuunta ama hunguriga codka lagu celceliyo yacni markaa ayaa la yidhaahdaa oo codkii waxa weeye la bedbedelo ama markaa lagu celceliyo wa asluhaa atardiidu wa tarjiicu sawti tardiiduhu bilxalqi waa in lagu celceliyo dhuunta ama hunguriga lagu celceliyo haddaba markaa arrinkan celcelintan la celcelinaayo oo codkii la bedbedelaayo yacni ma waxa keensaday yacni markaa hasha uu saaran yahay ee hashu la soconayso ma taasaa keensatay oo dhaqdhaqaaqa marka waxa weeye ay la soconayse ee yacni ayaa codkii markaas sidii wax noqnoqonaya u ekaanaya oo ihtizaaskaasi qiraa'ada ku yimi ee mid maqsuudoo nebigu samaynayey ma aha mise waxay ahayd mid uu qasdan nebigu u samaynaayo bacdulculamaa baa waxay yidhaahdeen ma ahayn mid uu qasdi nebigu u samaynaayo sala allahu alayh wasalam ma ahayn hashaa uu saaran yahay socodka ay la soconayso ee meel godan iyo meel dheerba marba mid iskula taagayso ta noocaas ah ayaa codku wuxuu u muuqanayaa sidii wax noqnoqonaya oo gariirkaa uu samaynayo ayaa markaa tarjiicu ka soo baxaya bacdi culammada ka mid a ah sidaas iyadaa u tilmaamay qowlka labaad waxay tahay mayay mid maqsuuday ahaydoo nebigu taxsiinu codka qurxinayuu sidaas iyada a ku yidhi taa dambaynay u badiyeen yacni markaa culammada qaarkood ay u badiyeen oo xaafid ibnu xajar iyo culamo kaleba saas yadaabay tilmaameen sida markaysaga adharkii inay tahay inay tahay mid maqsuuda ee markaa dhaqdhaqaaqa markaa hashu ay dhaqdhaqaaqaysa ay soconayso xarakaadkaas ay dhaqdhaqaaqayso inay xaggeeda aynay ku iman oo taasi aynay sababin ee ay tahay miduu qasdan nebigu u samaynayo taxsiinu sawtna uga jeedin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen tarjiica waxay ku fasireen yacni hamse kor dhigan iyo xarfumad ka dambeeya iyo hamse kaloo kor dhigan oo la yidhaahdo aa la yidhaahdo sidaa culamada qaar baa u sheegay looma se badiyo sidaas inay tahay aa inay tahay walow ahlucilmiga qaarkood ha tilmaamaane ee siday u badinayaan waa inay saddex alif oo markaa midan oo isdaba yaalla marka ay tahay a la yidhaahdo yacni saas iyadaa inay tahay waa siday markaa culammadu u badiyaan qaala alxaafidu fii sharxi qawlihi a a a bihamza maftuuxa bacdaha alifun saakina waa hamzo marka waxay ku sugan tahay hamso kordhigan oo ay ka dambayso alif reebani alifka reeban waxaa loo jeedaa medki dabeedna marka hamze kale bihamza maftuuxa bacdaha alifun saakina uma hamzatun ukhraa yacni waa wejigii hore ee aynu tilmaanay culamada qaar inay mareen waa aa'a in la yidhaahdo waa weji laakiin wejiga markaa loo badiyaa kaa ma aha xikaayada cabdullaahi ibnu mugafalna waxaad mooddaa inaanu waafaqsanay wa naqala shaykhu caliyu lqaari mislahu can hayri lxaafidi yacni caliyu lqaari shiikha la yidhaahdo waxa uu ka soo raray cidaan xaafidka ahayn oo culammada kale ayuu ka soo naqliyey uma qaala dabeedna wuxuu yidhi waa mulla caliy alqaariye waladharu annaha halaasu alifaatin mamduudaat sida markaa muuqadka badan lihi waa inay tahay saddex alif oo duba madan yihiin inay tahay ee aaa aynay ahayne ee a a a ay tahay sidaas yadaa ayaa markaa adhara ama muuqaal badan wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam ya'muru mid amre buu ahaa bitaxsiini sawti codka in la wanaajiyo bilqur'aani qur'aanka lagu wanaajiyo fayaquulu wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu calayh wasalam zayinuu qurxiya alqur'aana qur'aanka waxaa ku qurxisaan biaswaatikum codadkiina ku qurxiya tacbiirka hore sheikhu wuxuu u jeedaa qur'aanka in la qurxiyo oo lagu qurxiyo codka ha yeeshee cibaarada ayaa iska daba martay sheikha sida xadiidkaba markaa uu tilmaamayo inuu munqalib yahay xadiidka zayinuu aswaatakum bilqur'aan ka la qurxinaya ee wax lagu qurxinaya waa qur'aanka ayaa codka lagu qurxinaya ee cagsiga ma aho codadka lama qurxinaayo qur'aanka qurux looga dhigi maayo ee macnaha looga jeedaa waxay tahay qur'aanka akhrintaa akhrinaysaan qurxiya oo waxaa ku qurxisaan oo qurux ugu kordhisaan yacni codkiinna markaa ku sii qurxiya macnahaasaa laga tilmaamaya sida uu shiikhu rabay markaa waxa waafaqsanayd inuu yidhaahdo wa kaana ya'muru bitaxsiini alqur'aani bisawti yacni wuxuu amri jiray in qur'aanka la qurxiyo oo codadka lagu qurxiyo sidaas iyadaa abuu amri jira fa yaquulu wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam zayinuu qurxiya alqur'aana qur'aanka qurxiya biaswaatikum cododkiina ku qurxiya oo sheikhu wuxuu yihi tanbiiha hoose inqalaba alxadiisu alأwalu calى bacdi الruwaati farawaahu biاllafdi zayinuu aswaatakum bilqur'aan xadiidkan hore ruwaadda qaar buu isku dabagediyey oo yacni markaa inqilaab ku dhacay oo ay isweydaariyeen oo wuxuu u soo wariyey ruwaaddaas inqilaabku riwaayada kaga dhacay zayinuu aswaatakum bilqur'aani buu u soo wariyey xadiidkuna wuxuu ahaa zayinu lqur'aana biaswaatikum buu ahaa wa huwa khaطa'un riwaayatan wa diraayatan waana khaطأ buu yihi zayinuu aswaatakum bilqur'aani riwaaye ahaan khaطأ buu yahay riwaayo keliya maahe diraaye ahaan iyo macno ahaanna khaطأ buu yahay haddaba diraaye ahaan arrinkuu shiikhuu sheegaayo inuu khata' u yahay oo xagga macnaha marka laga eego lafteeda uu khata' yahay riwaayada keliya ma ahee tii lafteedii buu shiikhu ku dhacay oo markaasuu bitaxsiini sawti bilqur'aani waxaynay ahayd cagsiga inuu yidhaahdo isaga qudhiisaa cibaaradu isku dabagedide wa huwa khata'un bayinun waa khata' iska cad riwaayatan xagga riwaayad ahaan iyo werin ahaan buu khata' u yahay waayo ruwaadda hiqaadda badankoodu sida kaley u soo wariyeen markaa riwaayo ahaan khata buu yahay wa diraayatan xagga macno ahaanna khata ayuu markaa u yahay macno ahaana waayo ka la qurxinayaa oo wax markaa qurux looga dhigayaa waa qur'aanka laftiisa codkaana lagu sii dhaaddhaadayaa lagu taxsiininayaa lagu qurxinayaa laakiin codadkiinna qur'aanka qurux uga yeela loogama jeedo oo macnaha loogama dan laha diraayo ahaan inay khataa tahayna waxaa sii caddaynaya ziyaadada xadiidka markaa ku sugan laftiisa fa ina sawta alxasana yasiidu alqur'aana xusnan waayo codka wanaagsani wuxuu u kordhiyaa qur'aanka qurux buu u kordhiya qur'aanku marka horeba waa quruxsan yahay laakiin qurux baa u sii ziyaadaysaa marka codka la qurxiyo oo cod quruxsan lagu akhriyo qurux baa sii kordhaysa marka haddii la yidhaahdo riwaayada xadiidka loo soo naqliyo zayinuu aswaatakum bilqur'aani faina asawta alxasana yaziidu lqur'aana xusnan waxaad moodaa aakhirka xadiidkii awalku inaana iswaafaqsanayn oo awalkii xadiidku markaa wuxuu u dhici lahaa codadkiina qurxiya oo qur'aanka ku qurxiyo qur'aanka qurux uga yeela si codadkiinu u quruxsanaadaan markaasaa tacliilkii loo sababeeyeynaya wuxuu noqonayaa fa ina sawta alxasana yaziidu lqur'aana xusnan marka aakhirka xadiiskii awalku markaa isma waafaqayaan sidaas aawadeed buu shiikhu u yidhi diraaye ahaanna qalad buu u yahay oo khata buu yahay ka khata uu sheegayaa waa riwaayada munqalibka ah ee aswaadda hormarinaysa qur'aankana ba'da gelinaysa waman saxaxahu fa huwa agraqu fi lkhata'i cidda riwaayadaa saxgaraysay oo tidhi waa saxiixo oo sida iyo sidaba xadiisku waa ku asaxay waxa uu yahay mid waxa weeye ugu maanshow badan oo ugu dhex kelitaan badan khata ah limukhaalafatihi lilriwaayaati asaxiixati almufasirati fi lbaab bal huwa mihaalun saalixun lilxadiisi almaqluubi wa bayaanu hada alijmaali fi alaxaadiisi adaciifa xadiiskaana waxaa soo wariyey زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الxasن يزيد القرآaن xسنا waxaa soo wariyey bukhaari baa isagoo mucallaqa soo wariyey abu daawuud iyo daarimi iyo xaakimna waa soo wariyeen sheikhuna wuxuu yidhi waxay ku soo wariyeen laba sanaad oo labaduba saxiix yihiin wa yaquulu wuxuu kaloo nebigu odhan jiray salى اllahu عalayh wasalam ina min axsani الnaasi sawtan dadka kuwa ugu wanaagga badan waxa ka mida ama ugu quruxda badan sawtan xagga codka bilqur'aani qur'aanka ay ku marka akhrinayaan alladii kii idaa samictumuuhu markaa maqashaan yaqra'u xaalu akhrinaaya a maqashaan xasibtumuuhu aa u malaynaysaan yakhsha allaaha inuu ilaahay ka baqaayo aa u malaynaysaan kaasaa yacni ugu cod wanaagsan cod qur'aan lagu akhriyo xadiidkaana sheikhu wuxuu yidhi waxaa soo wariyey daarimi iyo maxamed ibnu nasr iyo tabaraani iyo abu nucaym ayaa soo wariyey akhbaar usbuhaan buu ku soo wariyey diya almaqdesina waa soo wariyey waxaanu yidhi xadiidku sheikhu wuxuu yidhi xadiidku waa saxiix buu yidhi calaa kulli xaal xadiidka waxaa ku sugan irsaal iyo ikhtilaaf baa ku jira laakiin sheikhu wuxuu doortay markaa turuqda uu xadiidku leeyahay in majmuuceeda lagu laysku quweeyo xadiidka majmuucu turuqihina inuu yahay marka waxa weeye saxiix inuu yahay saas aawadee biisnaad saxiix ma odhane xadiidun saxiix buu yidhi duruqdaas hadalku ku sugan yahay ayaanu shiikhu isku quweynaya isku kabaya wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaamuru mid amre buu ahaa bitagani yacni markaa gunnaynta lagu gunneeye la qurxiyo bilqur'aani qur'aanka lagu gunneeyo yacni markaa ayuu nebigu amri jiray sala allahu alayh wasalam oo fayaquulu wuxuu odhan jiray tacallamuu barta kitaab allaahi kitaabka ilaahay barta wa tacaahaduuhu ku dadaala waqtanuuh yacni markaa haysta kitaabka wa tagannaw bihi yacni ku gunneeya waxaa loo jeedaa yacni qiraa'o quruxsan marka akhriya ayaa loo jeedaa fawaaladii nafsii biyadih wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahay lahuwa ashaddu tafallutan min almakhaadi fi lcuquli qur'aanku waa ka daraansho badan yahay tafallutan xagga baxsiga uu baxsanaayo wuxuu ka baxsi daran yahay min almakhaadi geela markaa dhalaya oo fi lcuquli xadhkaha ku sugan yacni waa ka baxsi badan yahay yacni geela dhalaya yacni baxsiga uu baxsado baxsi ka daran baa qur-aanku baxsanaya saas aawadeed si aanu idinka baxsan ku noqnoqda oo qiraa'adiisa markaa ku dadaala xadiidkaana waxaa soo wariyey daarimi iyo imaam axmed baa soo wariyey sheikhuna waxau ihi sanad saxiixa ayuu ku soo wariyeen wataganaw bihi watagannuu lama odhanayo wataganaw baa la odhanayaa oo qaacidadii sidii lagu yaqaanay haddii markaa ficil muctalu muctalulaakhira haddii waawu damiir la gesho waxaa la eegaa uun xarafkii markaa ka horreeyey xarfu cillaha ka horreeyey hadduu xarafkaa ka horreeyey kor dhignaa ama godnaa sidiisaa loo daayiyaa hadduu hoos dhignaana yacni waxaa loo bedelaa kasradii dammaa loo bedela dammo ayaa loo bedelaa oo iminka waqtanuuhu nuunku isagu waa godan yahay waayo yaqtanii buu ahaa markaa waxaway ficilka mudaaric ilaa amarku wuxuu markaa farac ka yahay markaa mudaaricii oo kaluu farac ka yahay xagga markaa sida siiqada lagu keenaayo marka mudaaricina wuxuu ahaa yaqtani buu ahaa iqtanaa yaqtani kasraa ka horraysay maadaama xarfu cillaha markaa ugu dambeeya kelmadda ay kasra ka horraysay waawu damiir marka la keeno xarfu cillihiina waa dhacaya oo waa la xadfaya xarfu cillihii marka la xadfana yacni kasradiina dammaa loo bedelaya dammo ayaa markaa kasradii loo beddelaya sidaasaa waqtanuuhu loo yidhi laakiin tan kale tagannaa yataghannaa bay ahayd oo mudaaricu ee waxa marka uu ahaa xarfu cillaha waxa ka horreeya mid kordhigan ayuu ahaa mar hadduu kordhigan yahay xarfu cilluhu waa dhacayaa waawu damiir marka lagu daro oo wuxuu u dhacayaa iltiqaa'u saakinaynku u dhacaya iltiqaa'u saakinaynka markuu u dhaco waxa marka uu noqonayaa in fatxada sideeda loo daayo oo taqannaw la yidhaahdo taqannaw in la yidhaahdo ayuu noqonayaa qaacidada caynkaasi mas'aladaa lagu tilmaamayo waxa fiican in si fiican loo dabdiyo ayaa fiican yacni markaa si aan loo qaldin waxaad arkaysaa dalabada qaarkoodoo mas'alada caynkaasa yacni in badan qalad kaga dhacayo oo xataa qaarkood ay akrinayaan tahaadu taxaabu ay odhanayaan tahaadu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam tahaaduu taxaabu waana qalad waxay ahayd inay yidhaahdaan nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam tahaadow taxaabu tahaadow tahaaduu ma aha waa tahaadow waayo ficilku tahaadaa yatahaadaa buu ahaa maadaama uu sidaas ahaana yacni wuxuu noqonayaa tahaadow buu noqonayaa yacni xarfu cilluhuna iltiqaa'u saakinaynku u dhacaya oo fatxada sideeda ayaa loo baaqi yeelaya loo daynaya tacaalow sida qur'aankaba tacaalow ilaa kelimatin sawaa'in baynana ee tacaaluu aan loo odhanaynin ayaa tanna tahaadow loo odhanayaa oo aan tahaadu loo odhanay aan tahaaduu loo odhanayn qaacidadaana saddex bayd waxaa ku dabdiyey sajaaci markuu yidhi waawu damiiri in bificlin tattasil muctallin laamin fiihi tafsiilun qubil fain yakun maa qablaha qad futixa aw duma fabqihi kama qad wadaxa wadmumhu xatman in yakun daa kasri ka qawlina raduu bikulli yusri waxau idhi waawu damiirka hadday ficil la xidhiidho ficilkaasoo muctallulaakhir ah oo aakhirka ka ka buka waxa ku sugan tafsiil la aqbalaa ku sugan tafsiilkaasi muxuu yahay fa in yakun maa qablaha qad futixa aw duma fabqihi kamaa qad wadaxa waxa ka horeeya hadduu ahaa wax kor dhigan wuxuu u dhacayaa waxa ka horeeyaa xarafka muctalkaa ah waxa ka horeeyuu u dhacaya ila xarafkan muctalki isagu xarako ma lahayn maadaama ay sidaas tahay waxa uu noqonayaa oo si baa xarakada looga daayo istisqaal baa ku sugan maadaama ay sidaas tahay waxa uu noqonayaa xarfu cillaha xarafka ka horreeya hadduu kor dhignaa ama godnaa siduu markaa ahaa u daa waxba ka bedelin wawga uun sidaa dhab ugu sii xarfu cillihiina waa iska dhaco iltiqaau saakinayn buu u dhacay iltiqaau saakinayn ayuu u dhacay oo taqana yacni waxa weeye taqanayuu buu noqon lahaa moogta yani waxa weeye taghanayu ayuu noqon lahaa ama taghanayuuna marka uu mudaarica yahay marka markuu sidaas yahay ya-dii oo marka xarakaysan ayaa waxaa ka horraysa fatxa ayaa ka horraysa waa inaad ama tidhaahdo xarakada ayaa siqa looga tuuray oo markaasaa iltiqaa'u saakinayn sidaa ku yimi ama qaacidada aad sida kale tidhaahdo aad tidhaahdo yani waxa weeye idaa taxaraka xarfu اlcilati wanfatxa maa qablahu ama ida taxarakat ilyaau walwaawu wanfataxa maa qablahumaa qulibata alifan alif baa loo gediyaya marka alif loo gediyana markaa waxay noqotay taqanaaw bay noqotay iltiqaau saakinayn baa dhacay in saakinaan iltiqa yagsir maa sabaq wain yakun laylan fa xadfu istaxaq oo waxay noqotay in xarafkaa kale yani markaa xarfuliinkaa la xadfo ayuu noqday daba tagannaw saasuu u noqday waqtanuna waa saasi leeg oo yaduna waxay noqonaysaa in qaacidada markaysagaa sidaas oo kale loo geliyo oo la yidhaahdo xarakadii baa laga tuuro istisqaal baa loo tuuray dabad ya reeban iyo waaw reeban ayaa meeshii kulla kulmay dabeedna marka xarfuliinkii baa markaysagaa la xadfay ama xarfumadkii baa la xadfay markii la xadfayna waxaa soo hadhay wow reeban oo kasra ka horayso saas iyadaa baa soo hadhay kasrana wow ma reebi karto maadaama ayna reebi karin damma soo jiido damma u bedel oo odomadii markaysaga ama tii hore ha ahaatee markaysaga meesha geli lahayd xarafka aakhirkiisa yacni geli lahayd ama mid kaleba ha noqotee qaarba sibay u cabiraane damme intaad soo jiidato damo ku bedel wadmumu xatman in yakun daa kasri ka qawlina raduu bikulli yusri wa yaquulu wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam laysa minaa nagama mid aha man lam yataganna bilqur'aani kaan qur'aanka ku gunaynini nagama mid ahaa ayaa nebigu odhan jiray sala allahu alayhi wasalam taqanigana waxaa looga jeedaa taxsiinka qiraa'ada la wanaajinaya ayaa loo jeeda xadiidkana abu daawuud iyo xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey xaakimna waa saxiixiyey taqaniga waxaa la sheegaa inuu ku fasiray sufyaan bnu cuyayna istiqnaaga aanka lagu maarmo laakiin macnaha noocaas ah waxay culammadu yidhaahdeen waa macno aan sax ahayd ee taqaniga waxaa loo jeedaa codka qur'aanka lagu akhrinayo in la wanaajiyo la qurxiyaa laga tilmaamaya oo la tajwiidiyo wa yaquulu wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam maa adina allahu ma dhegaysto ilaahay oo uma dheg raariciyo lishayin shay ma dhegaysto maa adina intuu dhegaysto wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan ka adanihi sida dhegaysigiisa dhegaysi la mida ma dhegaysto linebiyi nebi u dhegaysanayo nebigaasu xasani sawti codkiisu wanaagsan yahay wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa xasani taranumi yacnii gunnayntiisa iyo wanaajintiisa oo codka wanaajinaya ay wanaagsan tahay yataganaa bilqur'aani oo qur'aanka ku gunnaynayo oo bimacnaa wanaajinayo oo tajwiidinaya qur'aanka yajharu bihi qur'aanka la jahraaya oo sare u akhrinaaya waxaa markaa looga jeedaa yacni marka adanan ka adanihi baa laga tilmaamaya dhegaysi la mida dhegaysigiisuu dhegaysanayo linabiyin xasani sawti markaa maada ayaa masderiye ah riwaayada kalena masderkii oo sariixaba lagu keenay oo ka adanihi baa la yidhi a marka waxay noqonaysaa ma adina ay adanan ka adanihi oo waxa la xadfay adat tashbiihi baa la xadfay laakiin lafdiga kale waxaa lagu keenaya adaatu tashbiih oo jooga iyo masderkiio aan mu'awal ahayne sariixa xadiidkaana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim iyo taxaawi baa soo wariyaa shiikhu yidhi wa qaala wuxuu idhi nebigu sala allahu alayh wasalam liabi muusa abi muusa wuxuu ku yidhi alashcariyi oo bani ashcar loo nisbeeyey waxa markaa uu ku yidhi waa saxaabi markaa saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka mid ah waxaana markaa loo nisbaynayaa qoladiisii iyo qabiilkiisii ruuxu markaa qabiilkiisa in loo nisbeeyo ama isaguba u abtirsado oo uu yidhaahdo markaysagaa fulaan alfulaani inuu yidhaahdaa wax dhibi kuma sugna sharciga xaggiisa wax dhibaatii kuma sugna bale waxay ahayd caadadii carbeed islaamkuna sidaa u taqriiriyo u sugay oo in buldaanta iyo beledada iyo magaalooyinka loo abtirsadaa yacni iyo wadannada waxay ahayd caadatulcajam in qabaa'isha loo abtirsadaana waxay ahayd caadatu lcarab bay ahayd caadatu caadatulcarab ayay ahayd marka yacni ishana ta tacaaruf baa looga jeeda marka sidaas aawadeed yacni in markaa la dhibsado hadduu ruux u nisbo sheegto qabiil oo uu yidhaahdo fulaan alfulaani uu yidhaahdo oo la yidhaha qabyaalad baa kugu jirta ama wax la mida warka noocaasi waa war khalata wey waa waxaan sax ahayn axaadiistay ku sugan tahay saxaabadaa loo nisbayn jiray yacni waxa weeye nebiga sala allahu calayhi wasalam baa loo nisbayn jiray oo waxa weeye alqurashi iyo alhaashimi yacni markaysagaa sidaas iyadaa loogu nisbayn jiray ceebna maaha qabiilkana in la isweydiiyaa laakiin waxa weeye in laysku dhibo ama laysugu isugu qabyaaladiyo ama laysugu gurubsado ama laysku dulmiyo ama laysugu faano ta noocaasa ayaa xun oo sharcigu aanu oggolayn laakiin in la yidhaahdo fulan ibnu fulaan alfulaani in la yidhaahdo oo uu qabiilkiisa markaysagaa nisbe ahaan sheegto ama kutubaha uu ku qorto wax dhibaatiya kuma sugna ka naqdinaya ayaa naqdisan isagaa marka markaysagaa waxa ku sugan ay ku sugan yihiin wa qaala wuxuu yidhi markaa liabi muusa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam abu muuse wuu ku yidhi alashcariyi oo markaa ashcari loo nisbeeyey waa qoladiisii weeye cabdullaahi ibnu qays baa magiciisa lo odhan jiray radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee low ra'aytanii haddaad i arki lahayd wa ana astamicu walxaal ana anigu astamicu aan dhegaysanayo haddaad i arki lahayd liqiraa'atika akhrintaada aan dhegaysanayo albaarixata xalay aad akrinaysay qur'aanka aan dhegaysanayo haddaad arki lahayd yacni ay la ra'ayta amran cadiiman ama la farixta bihi waad ku farxi lahayd ama wax weyn baad arki lahayd oo low jawaabteedii baa la xadfay garashada la garanayo daraaddeed laqad uutiita wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam ilaahay baan ku dhaartayee laqad uutiita xaqiiqe waxa lagu siiyey abu muusow mizmaaran yacni danan baa lagu siiyey ama cod danana oo min mazaamiiri ali daawuud yacni markaa shabbaha yacni markaa danannadii iyo codadkii wanaagsanaayee daawuud markaa shabbaha ayaa markaa lagu siiyey ahlu daawuudna waxaa loo jeedaa daawuud nafsuhu baa loo jeedaa culammaduna way yidhaahdeen fii lugati alcarab yacni ahlu fulaan in fulaan laftiisa loo jeedo waa dhacdaa markaasay ahlucilmi badani ku fasireen nusuusta sheegaysa adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab fircawn nafsuhu baa loo jeedaa bay mufasiriin fara badan yidhaahdeen fa qaala wuxuu yidhi abuu muusa wuxuu yidhi abuu muusa wuxuu yidhi waa cabdullaahi ibnu qays weeyaane low calimtu haddaan ogaan lahaa makaanaka meeshaada haddaan ogaan lahaa bimacnaa halkaad iga dhegaysanayso haddaan ogaan lahaa la xabbartu laka waa kuu qurxin lahaa qiraa'ada taxbiiran qurxin baan kuu qurxin lahaayoo qurxintaabaan ka siyaadin lahaa xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey iyo xaakim iyo maxamed ibn nasr marwasi ayaa markaas soo wariyey waana saxiix mawduucan calaa kulli xaal sheikhu waxa uu ku keenay qiraa'ada nebigu sala allahu alayh wasalam inuu qurxin jiray oo inuu tajwiidin jiray marka qur qur'aanka in lagu dadaalo weeye waa qur'aanka in la barto qur'aanka sidiisaba in la iska higaadsado oo ruuxu markaa isagu yacni uu yidhaahdo markaan xoogaa marka akhrin karo aan kickicin karo anaa iska eh, yacni markaa iska xaawilaya oo iska kickicinaya oo marka waxa weeye ku sidaasun ugu dadaalaya inuu yidhaahda waa qalad mid saxa ma aha waayo waxaa dhici karta qalad uu akhrinaayo qiraa'adiisu aynay saxnayn inuu markaa ku gaboobo oo ku weynaado ayaa dhici karta marka eh, waxaa markaa fiican qur-aankii talaqi ruuxu inuu ku qaato asal ahaanna qur-aanka sidiisaba waxaa lagu qaataa talaqi baa lagu qaataa waayo yacni laba khad ama laba qoraal waxay sideedaba culammadu yidhaahdeen qiyaasi sidoodaba ma aha labadaa qoraal qiyaasi ma ahee waa naqli oo qoraalka marka isagaa looma raaco waxa qoran labadaa khad waa maxay waa khadka rasmiga ahee cusmaaniga ee qur-aanka lagu qoray iyo khadka caruudku yacni isma waafaqsano midnaba yacni haaliban marar badan bay iskhilaafaan sida uu u qoran yahay iyo sida loo akhrinaya yacni markaa uu iskhilaafaa marka sidaas aawadeed qiyaaskii markaysagaa qoraal ku socda ma aha oo sida uu u qoran yahay waxaa jira xuruufo qoran oo aan la akriyin waxaa jira xuruufo la xadfay oo la akriyo ayaa markaa jira sidaas aawadeed waxaa dhici karta ruuxu markaysagaa qiraa'ada inuu wakhti badan qur'aanka akhrinayaa suuragal ah haddana qiraa'aduu akhrinayay qiraa'o saxan inaynay ahayn ee qiraa'o jajaban inay noqoto laxnisan ayaa markaa dhacda oo waxaa jira xuruufo qoran oo aan la akhriyin waxaa jira xuruufo aan la qorin oo haddana la akhriyo dee waxa weeye taasna wuxuu ruuxu ku ogaan karaa oo sida saxan ugu akhrin karaa inuu talaqi qur'aanka ku qaato cid qur'aanka taqaana uu ka qaato qur'aanka o dhan ruuxu inuu iska burbursado ya wuxuu saxa iyo wuxuu markaa qaldaba oo isagu iska kickiciyo iyo in yar inuu si fiican u akhriyo waxa ka fiican in yar in si fiican u barto si fiican u akhriyo ayaa qur'aanka awalow aakhir inuu iska burbursado isagu markaa uu iska kickiciyo oo uu markaysagaa marba waxa weeye uu iska xaawilo uun ta noocaasa waxaa ka fiican in yar oo uu si fiican u bartay ou uu qiraa'o wanaagsan akhrinaayo oo laxni ka maran taas iyadaa baa fiican taas iyadaan ayaa fiican dadka qaarkood oo aan talaqiga qur'aanka ku qaadan ama cid markaa qur'aanka si fiican u taqaana aan ka qaadan waxaa dhici karta hamasaadka qur'aanka marka isaga la akhrinayo mararka qaarkood waa la kordhigaa mararka qaarna waa la hoos dhigaa mararka qaar waa la godaa marka hamsadii laga bilaabayo hamsatul wasligaan jeedaayo marka meelaha noocaas oo kale a qofku qaacido uu raacana haddaanu aqoonin talaqi uu qur'aanka ku qaatayna aanu aqoonin hadha wuxuu iska odhanayaa yacni waxa weeye adcuunii astajib lakum waxaanu aragnay qaar shahaadaad waaweyn sitaa oo haddana marka isaga akrinaya waatuu ilaahay yidhi adcuunii astajib lakum adcuunii astajib lakum waxaana laga yaabaa in loo yaqaano sheikh weyn oo caalima inuu yahay oo yacni markaa shahaado weynna u sito haddana waxa weeye wuxuu akhrinayaa laxni oo sida markaysaga markaa ardayda yaryar ee malcaamadaha markaysaga qur'aanka ka bartay u akrinayaane saxan oo udcuuni in la yidhaahdo ma garanayo in loo akriyo marka hamazaadkaasi yacni waxa weeye ruuxi waa inuu markaa kala saaraa markee la godayaa hamsada aan xarakada lagu qorin musxafkaan u jeeda mar waa la godaa mar waa la kordhigaa mar waa la hoos dhigaa goormaa la kordhigaa goormaasee la godaa goormaasee la hoos dhigaa ma kuu doonaba siduu doonuu ka yeelayaa oo waa iska wada hoos dhigi karaa ama iska wada godi karaa maya way kala leeyihiin waa inuu ruuxu marka isaga yacni uu qaacidada ay tahay waa inuu marka markaysagaa garanaya talaqi baa marka markaysagaa qur'aanku u baahan yahay in lagula kulmo waxay culammadii hore odhan jireen oo kutubulmusطalax ay qorayaan laa yu'khadu alcilmu min saxafiyin wala alqur'aanu min musxafiyin lagama qaato yacni cilmiga mid saxafiyo kutubta ka akhristay oo aan talaqi cilmiga ku qaadan qur'aankana lagama qaato mid musxafiyo musxaf higaadsada ah oo musxafkuun iska higaadsaday isagana qur'aan lagama qaato waayo kaa iska higaadsaday qur'aanka ma saxaayo ee waa qaldaya waxaad arkaysaa hamsatulwasligii qaar waxa weeye yacni markaa xarakaynaya oo wa amra'atuhu odhanaya wa amra'atuhu ama wa imra'atuhu odhanaya hamsada aan xarakada lahaynna haddii aan laga bilaabin in la daayaa ma bannaana ee waa inay dhacdaayoo la tuuraa wa imra'atuhu waa in la yidhaahdaa ee hamsada aan xarakada lahayn iyadaan yada laga bilaabin in la daayiyaa mid bannaan ma aha waana laxni in markaa waxba la daayo calaa kulli xaal ruuxu wuxuu u baahan yahay qur'aanka markuu baranaayo ama akhrinaayo inuu talaqi ku qaato ayuu u baahan yahay qiraa'ada uu akhrinayana waa inay noqotaa qiraa'o tajwiidsan oo saxan oo laxni ka madran oo yacni waxa weeye xarakaadka iyo shadka iyo khafiifinta iyo meeshaan shadnayn inaan la shadin meesha shadan shadka inaan laga tegin xaraf walba xarakadiisii in la xarakeeyo xaraf walba xaqiisa iyo mustaxiqiisa in la siiyo yacni tan noocaasa waa in lagu dadaalo taasna waxaa lagaga baxayaa in tajwiidkii la barto qiraa'adana talaqi lagu qaato taas iyada abaa lagala baxaya jahli yacni waxa weeye mar walba jooga iyo jahli mar keliya jooga waxa roon jahli mar keliya joogo laga baxaayo ayaa fiican jahligaa marka keliya joogaa waxa uu yahay waa inuu qur'aankii ruuxu markaysagaa u barto u yidhahdo bara oo uu talaqi markaysagaa ku qaato oo inta yare marba loo laqimo uu ku celceliyo si qiraa'o saxan uu akhrin karo qiraa'o saxan yacni si uu u akhrin karo uu intaas yadaa ku celiyo si fiican u barto marka dambe waa ka baxayaa aankiina waa baranaya laakiin hadduu is yidhaahdo oma maanta markaa waxaweyan ayaad eh, malcaamad geli ama odhanaysaa qur'aanka i mariya ama ad odhanaysaa faatixada iga dhegaysta ama aada odhanaysaa jiscama i bara adigoo marka isaga waxaan yani wadaad ahaayo shiikh lagu yaqaanay ya ama kutubaha akhrin jiray ama wax fara badan wax dhigan jiray hadduu markaa ruuxu sidaa yidhaahdo de waxay noqonaysaa inaanu baranin laa yatacallamu alcilma mustaxyin walaa mustakbir cilmiga ma barto yacni ayay culamadii hore yidhaahdeen mid xishooda iyo mid iskibriyaa labada midna ma barto labada midna ma barto marka qur'aanka waa in lagu dadaala kollay magaaladeenna aad baa loogu liitaa qur'aanka waa in aad iyo aad qur'aanka loogu dadaala barashada la baranaayo iyo sidii markaa qur'aanka qiraa'adiisa loo hagaajin lahaa waa in aada loogu dadaala waxaad arkaysaa xataa dad malcaamada haysta oo macallimiin qur'aan ah oo yacni aan istaahil ku hayn malcaamad inay qabtaan ee mudnaa iyagu malcaamad inay galaan haddana malcaamad buu haystaa dadkana lacagta saas uga guraa carruurtiina waxaa laleeyahay qur-aan bay baranaysaayo macalinheblaay hebel ayaa markaysaga wax u dhiga ayaa la odhanaya xaqiisuna wuxuu ahaa inaanu isagu malcaamad qabsane malcaamad inuu galaabay ahayd malcaamad inuu isagu galo oo qur'aanka soo barto ayay ahayd qur-aankii isagaan garanayn inuu dadkii taqriir ku sameeyo oo uu yidhahdo qur'aan baan idin barayaa oo uu lacag kaga qaataana waxaa dhici karta xoolaha xataa uu ku qaadanaya xaaraan inay noqoto xoolaha xataa uu ku qaadanayaa inay xaaraan noqotaa laga yaaba waxa uu barayaana laxni mid jaban iyo mid jiisaa laga yaaba inuu akriyo wallahu lmustacaan sheekh albani waxa uu ka hadlayaa masalada marka taqaniga qur'aanka iyo tarjiica iyo ashyaada noocaasa waa ka hadlayaa kollay ashyaada laakiin tarjiica iyo ku saabsani aniga kollay ima cadda saasay laakiin culammadu ku sheegeen inay tahay muduudaas yani ama codka la celcelinaayo xalqiga lagu celcelinaayo inay sidaas tahay ayay markaa ku tilmaameen waqti aan yowm lfatxi ahayn oo nabiga sala allahu alay slam ay ka dhacday lafteedana qiraa'ada yani markaa tarjiica ah waa la soo naqliyey oo xadiis buu keenayaa sheikh marka albani uu taxsiininayo oo odhanaya waqti kale ay dhacday ayaa markaa jirta oo xadiiska markaa umuhani ayuu markaa keenaya waxaan odhanaya sanadkiisu waa xasan calaa kulli xaal mawduuca ku saabsan taqaniga sheikhu waa ka hadlayaa waxaanu tilmaamayaa taqaniga la rabaa inay tahay mid waxa weeye tabiici ah oo aan takalluf ku sugnayn oo aanu qofku isku kalifayn oo ay tahay marka waxa weeye mid aanu qofku marka iska doondoonaynin oo inuu marka waxa weeye yani marka eh, iska doondoon aan ahayn oo talxiin iyo wax la mida iyo marka aanu samaynayn ashyaada noocaasa ee mid tabiiciya oo cod qurxinuun ah inay tahay tan noocaasa marka ayaa looga jeedaa buuri taasina waa mid wanaagsan buu yidhi waxaana ku tusinaya law calimtu anaka tasmacu laxabartuhu laka taxbiiran laxabartuhu laka taxbiiran qurxin baan kuu qurxin lahaa hadalka noocaasna wuxuu kasoo naqlinayaa ibnu qayim zahd almacaadka inuu markaysaga ku yidhi oo marka waxa weeyaan yani mas'alada tatriibka iyo taganiga inuu kala tafsiiliyey oo uu yidhi marka markaysaga labaa loo qaybinayaa kaa dabeicadu keensatay aan takalufka ku sugnayn yani isagu waxa uu yahay mid fiican waana maxmuud waana maxmuud markaysaga weeye ama waxa weeye takalufka ku sugan yahay oo la iska doondoonaayo oo waxa weeye markaa sida marka khinaaga iyo heesahoo kale markaisaga in loo barto la xaawilaayo ka noocaas oo kale ah oo awsaan marka isagaa mukhtaraca iyo wax lamida lala eeganayo ta noocaas waa mid madmuum ah oo dadka qaarkood yani qira'at alalxaanka markay akrinayaan waxay isku dayaan inay waxa weeye cod markaisagaa ka muusikada u shabaho kale inay markaisaga marka ku akriyaan qur-aanka saasoo kale ay markaa doonaan tan noocaasna culamadu markaysa marka waa dhaleeceeyeen aad iyo aad ayay marka isaga u diideen waxaanay tilmaamayaan ahlu cilmigu inay tahay bidaca inay ka mid tahay codadkaas marka waxa weeyaan alxaanta ah ee la akrinaayo ee marka la doonaayo awsaanta markaysa marka in la waafajiyo ama muusiqada iyo wixii la mid ah in la waafajiyo oo laisku kalifaayo tan noocaasi waa min aswa ilbidac bay markaysa waxay yidhahdeen oo waxa uu ka soo naqlinaya sheikhu lalbani raximah llah sheikha marka la yidhaahdo turbishti inuu yidhi wa ama ma axdathahu lmutakalifuuna bimacrifati alawsani walmuusiqa fayaأkhuduna fi kalaami اllahi ma akhadahum fi الtashbibi wاlgazl fainahu min aswaء اlbidac fayajibu calى الsamici الnakiru wacalى الtali الtacziru waxa uu sheikha turbishti la yidhahdaa yidhi culamada shuraaxda aad wax looga soo naqliyo ayuu ka mid yahay waxay soo darisiiyeen buu yidhi kuwa markaa iskalifo oo takallufka ku sameeya qiraa'ada oo ah markaa wasniyada inay bartaan eh, yani heesaha iyo gabyaaga wasniyadooda inay bartaan iyo inay muusikada bartaan oo ay dabeedna marka waxa weeye cod yani codkii muusikada kusoo dhow oo kale qiraa'ada inay ku akriyaan iyagoo leh yani kama baxayno yani marka awsaanta markaan eh, ku akriyayno ama muusikada aanu ku akriyayno codkaysoo kale cod shabaha aanu ku akriyayno kama baxayno tajwiidkii oo axkaamtii tajwiidka waa ilaalinaynaa ama qaarkood ayna ilaalinaynbo ay jiirayaan oo yani meelan madayn aan madayaan waaba kasii darantayba taas ta noocaas ah ay samaynayaan fayakhuduuna fii kalaami illahi ma akhadahum fi tashbiibi walghazal oo ay u qabanayaan markaysaga hadalkii ilaahay sida marka waxa weeye heesaha oo kale markaysa marka ay ka dhigayaan oo codadkii heesaha iyo muusikado kale ay waafaji fa inahu min aswa'i lbidac waxay ka mid ahaatay bidcooyinka kuwa ugu xunxun bay ka mid ahaatay fayajibu cala asaamici nakiiru waxaa ku waajiba qiraa'ada nooca loo akrinaayo ka dhegaysanaya in lagu inkiraa waajiba وعalى التالي تacزiiru ka akrinaayana in la edbiyo oo la tacziiro oo la garaaco ayaa isagana yani markaa laazim ku ah marka waxa weeye waxaa jirta qira'aة اalxaanka marka ay dadku doonayaan inay akriyaan inay marka waxa bartaan yani muusikada iyo ashyaada in la baro quraa waaweyn baa la odhanaya wuxuu sitaa shahaado muusika buu sitaa waana qaari weyn oo caalamka o dhan laga yaqaano haddana waxaa laleeyahay wuxuu sitaa muusikadu shahaado ku sitaa ya markaasaa waxa weeye waxaa la odhanayaa yani waa mujawidkii qur'aanka loo daba fadhiyey waxaanu doonayaa inuu la eeg eegto codkaa cod shabaha inuu la eegtaa buu doonaya walow haba yidhaahdo axkaamtii tajwiidkaan ilaalinaya marka in la yidhaahdo qur'aanka akrintan la akrinaayo ayaan muusika u baranayaa waa mid markaysa markaa baila oo aan markaa sax ahayn oo aan marka waxa weeye culammaduna aad iyo aad u inkireen wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk